siibaxa siibaxa gaalyahow siibaxa siibaxa gaalyahow soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa soo baxa muslimiin أصوات الخير للإنشاد تقدم Siibaxa siibax gaalyahow, siibaxa siibax gaalyahow, siibaxa adinkoo sumaysan sadrigiina ololaaye. Siibaxa siibax gaalyahow, siibaxa siibax gaalyahow, siibaxa adinkoo sumaysan sadrigiina ololaaye. Soo baxa soo baxa muslimiin, soo baxa soo baxa muslimiin, soo baxa adinkoo miidaysan sadrigiina sifaysan. Soo baxa soo baxa muslimiin, soo baxa soo baxa baxa muslimiin soo baxa adinkoo midaysan sajrigiina siifaysan sanada ka reebta sahaydana ka qaata si xun u dila saliibka sadrigooda ololaaye sanada ka reebta sahaydana ka qaata si xun u dila saliibka sadrigooda ololaaye sabarka badiya saacad kastana sugnaada sunanta aqriya salaadahana laazima safarka baadiya saacad kastana sugnaada sunanta aqriya salaadahana laazima sahmiyana xer subaxdiina weerara sugaga kuriida surgooya saliibyada sahmiyana xer subaxdiina weerara sugaga kuriida surgooya saliibyada siibax siibax gal gaalyahow sii baxa sii bax gaalyahow sii adinkoo sumaysan sadrigiina ololaaye sii baxa sii baxa gaalyahow sii baxa sii baxa adinkoo sumaysan sadrigiina ololaaye ololaaye ololaaye ololaaye soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa adinkoo miidaysan sadrigiina sifaysan soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa adinkoo miidaysan sadrigiina sifaysan soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa soo baxa muslimiin soo baxa adinkoo miidaysan sadrigiina sifaysan soo baxa